bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah ama bacd casirkaan casirkii boqol afartan iyo kow wuxuu kamid yahay cashiradii noofada ku saabsanaa minhaaj muslim waxaynu maraynay almaadatu thaaniyatu fi nada maadadii labaad waxay ku saabsan tahay nadar nadartaynu u sheegnay ballan ee ballala galow waxaa la gelaya addoon asbaabtuu ku iman dooniyo waxay sirhada ka qabsiiyo sitifa tiran ayuu shiikha uga hadlay khayr allah almaadatu thaaniya maadada labaad fi nadri ballangalkii eebba ballan lala galayo gudaheeda imaado tahay awalan tacriifuhu tilmaanta nadar annadru nadar waxaa la yihaa ilzaamu lmuslim qof muslima isku dhejintiisa nafsahu isaga naftiisa uu ku dhejiyo daacatan wax ajir laga helaayo taacadaasoo lilah eebbaweyne u taacaa taacadaasoo lam talzamhu aanan kolkii hore qofkaan muslimkaa ku laazim ahayn biduunihi duuni nadar hadduusan isagu nadrin oo falilaahi calaya an usalli aw an asuma uusan dhihin soonkan iyo salaadan laasimkuma ahayd kolkaa waxaa laasimku aha oo aan lagu waajibinin oo aan laga rabin oo isaga addoonkaa ku laasimiyey annadru ilzaamu lmuslim qofka muslima isku laasimintiisiiyo nafsahu uu ku laasimiyo isku dhajiyo taactu wax wanaaga midlilaahi eebbaweyne u taaca lam talzamhu an yanfacada addiisinka laasim ku ahayd biduunihi duuni nadri ayu nadri nada kale anti laasim kuma ahayd kaa yaquula inuu yihaahaw lilaahi eebbaweyne wuxuu leeyahay calaya aniga korkayga siyaamu yawmin maalin sawmideed aw salaatu ragcatay laba ragca tukashadood masalan iyo wixii lamid iga nadar waad ogaatay waxaan addoonka ku waajib ahayn oo ku waajibiyo sidiisana taaca ama asbaabta keentay ulajeedooyinka oo imanaya laba xukmuhu xukmu nadri way khilaafayo axkaam badan ayuu leeyahay xukmuhu xukmu nadri nadarka xukunkiisii maayeli waxaan soo socdo waxaad arkaysaa in axkaamu khamse ay geli doonto maruu mubax noqdo iyo maruu muxaram noqdo iyo maruu majruuh noqdo intaba waa yeelan doona mubaaxu nadri nadarkii waa la baneeyey almutlaq nadarkii la idlaaqay alladii nadarka biraadi lala qaba bihi nadarka oo qofka nadari wuxuu la qabaa la doonaya wajhullah eebba weyne wejigii taalaa korhay maxaa kamida ka nadri siyaama oo lagu nadro lagu dhaarto aw salaatin tukasho aw sadaqatin daar waa nadar mubax qofkii waa nadraya wuxuu balna lagu qaadaya inuu tukado inuu gaagbixiyo inuu soomo inuu salaado mubalan eeba ku galay u fiican yahay nadarka mubax namaa waa iska mubax yubaxu nadri nadarkii baa la baneeyey almutlaq aan wax lagu xirin nadar wax ku xiran waa iman doona oo inta fallaahu marini haddii eebbaxanuunka iga caafiyo oo kale ah ama in hadda baalati haddii eebabaayaydii soo oliyo ina jaani haadihi ilmaaluka balaayin haddii iga samata bixiyo kaa waa nadar muqayada magruuf waa iman doonaa ka wax kuma xigna qofka wuxuu yihi ilaahu waxaad igula inaan soomo inaan tukado inaan daqiixiyo wuxuu ku xiray male yubaaxu nadri nadarkii waa la baneeyaa almutlaq aan wax lagu xirin alladii nadarka yuraadu lala doonaayo nadarka wajhullah eebbaweyne wejigii tacaalaa korahaye ka nadri siyaamin soon lagu nadray aw salaatin aw sadaqatin taas markuu nadarka yahay fayajibu lwafaa in la ofiyaa waajiba bihi nadarka kaasi waa nadarkii mubaaxafa isagoo makruuha ah dhegey wayukrahu nadri nadar waa la kahday sharcan wa diinan ayaa lagu kahday almuqayad ee wax lagu xiray oo haddaad ilaah toosa tuugto qodalla way caafi jiraa allaw baadidii ii sahan jira allaw i badbaadi jiraahin amaan shardi ku xirin akaalaabeyso idan ku xiridda adeeba shardi ku xirayso shardilaan buu ku dhaqaalayn jiray ama adiga ladan ku fuulin adiid kor saarayso makruuq wey wayukrasu nadri nadarkii waa la kaadaa almuqayad ee wax lagu xiray miisaalkiisii ka ayaquul waa inuu qofkii yira inkafa allaahu eebba hadduu ii caafiyo maridi qofkaan iga jiran haddii eebba ii caafiyo un tukada intaasaan soomaya aw tasadaqtu bikada waxaasaan la baxaya kaasi maku yahay daliilkeedu waa biqowli bni cumara cabdillaahi bni cumar hadalkiisii baa u daliila radia allahu anhuma canhuma nahaa rasuulullah eebba weyne rasuulkiisii waa reebay sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo xaniilnadri ballangal waqaala wuxuuna nabiga yihi inahu nadarkaan la galayo laa yaridu shay wax la celiyo wax masiibaa wax nadarkaa celinayo male wa inama wax kalaba maaha nadarka faa'iidisa yustakraj maal baa la goostaa lala baxa fihi nadarka min maalilbakiil mida wax bixideel ayaa nadraayo kolkuu ballanka galana wax uga gadarina waad kollay eebba dhaar la-aanba siin laha ayaa eebba dantii u gudaya kolkaasaa neef laga cuna kolkaa ninkaa bakhiilka ee wax dhaqsiyaha unbaa xoolo lagaga qaata ee gabdhihii iyo qadarka waxna kuma daro waxna kama dhimo khayr kuu soo socday kaa alin waxaan kuu soo socday kuu soo dhaweyn maha ilaa calal jila u eelimaysid bakiil wax lagaga bulaayo wax lagaga cunaw naha rasuulullah eebba rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalam wasalama aninabri ballangelidii waqaa wuxuuna yihi markuu reebay ciladii buu nabiga sheegay inahu ina nadra nadarkii laa yaridu ma naqo shayan waxba wa inamaa wax kale maaha yusakhraju waxaa lagula baxa maal bihi nadarka min maali lbakiir wax la bixiyaa isagoo mubaaxa iyo isagoo makruuha ayaynu ka baxnay isagoo muxarama arag wayaxrumu nadarkii waa xaaraam noqda idaa kaana hadiiba nadarkii xilli kayri wajila kolka horaba waxaa nadarka lala galay hadduusan eebabaahayn ee uunkiisa uu yahay oo warba laga bilaaqa sheekadalo hadday waxas iyo waxas ii noqdaan anigana waxas iyo waxasan samayna kaas waa shirki waana muxaram ma ogola diinta wayaxrumu nadarkii waa xaaraam noqda idaa kaana hadduu nadarku yahay bikayri wajhi eeba weyne wadigiisa keyrkiiba haddii loo nadray xaalaa korahaya misaalkii waa macay kan nadri ballangal wey likubuuri awliya saalixiintii dhintay abaalahoodii loo nadray aw arwaaxi saalixiin dadkiisusu banaada arwaaxdoodii kaan yaquula waa inuu ka nadrahayo yira yaa sayidi sheekh fulaanow fulaana haayow insafa allaahu haddii eebba ii caafiyo mariidii qofka iga jireen dafaxti neef baan galayaa xaggee calaa qabrika xabaashaada korkeedaan ku qalaya kadaa wakada konton ariya ama boqol iyo toban iyo afar naf aw tasadaqtu waan sadaqaynaya calayka korkaaga bikada malyuushilaan korkaaga ku qaydina id haadaa nagarkaas awliyada lagu xiray min sarfi cibaada cibaadadii eelideedii buu ka mid yahay ligayri illaahi tacaala eebbaweyne keyrkii loo ino wadaalika in cibaadadii eebba keyrkii loo ina ashirku eebba keyrkii wax lala wadaajiyey alladii shirkiga xaramahu allaahu eebba weyne xarimay tacalaa korahaye biqowlihi eebba weyne hadalkiisiisuu ku carimay waa doomiir ku yiri wacbuduu ayuhal cabiidu addoomiye eebba waxaad caabidaan allaha eebba weyne walaa tushriku hana la wadaajinina cibaadada bihi eebba shaga wax kale isagii marka nadar waa qaybsamayo dhowr qaybood ayuu u kala baxayaa ma yara qaybihiisa waxaa laga yaabaa ilaa toddoba inuu gaaro balagey anwaacuhu saddex anwaacuhu anwaacu nadri nadarka noocyaalkiisa linnadri nadarka wuxuu leeyahay anwaacun noocyaal toddobaa waxiyo kow annadru lmutlaq nadarka wax lagu xirin wakii mubaxa ah ee u horeeyey wahuwa nadarka la idlaaqay ee wax lagu xirin alkhaariji waa in la dheer baxay makraj alkhabar sidii war oo kale u baxay khabara sardi kuma jiro naxwu misaal waxaa wey naxwu qowli lmuslimi qofka muslimkaa dhicitaankiisii wey uu iska yiga lilaahi eedda weynaa leh halaya korkayga ku leh sawmu halaathati ayaam maalmayaal saddexa sawmidood baa eebba weyne korkayga ku leeyahay dan uu ku dabaxyahay iyo shardu qabtay male huwa mase waa inuu yiho bilaahi calaya idcaamu casharati masaakiin midkii yaal tobana unta siinto baa eeba igu leeyahay masalan iyo wixii lamida sidaa markuu addoonka u hadlo yuriidu una doonaayo bidaalika hadalkan uu yihi attaqaruba u dhowaan buu doonaya ila allahi tacaala eebba weyne loo dhowaado ayuu doonaya nadarka koobaad kaawa waa nadar mudlaqa tacawulkiisa dintay ka goobta waa wa xukmu haada nawci noocan mudlaqa oo kale xukunkiisii waxa wey min annadri ballangal ka mida waa wujuubu lwafaa in la oofiyo inay waajib tahay maa u xugma bihi nadarka waliilkuna waa liqowli eebbaweyne hadalka tacaalaa korahay u eebba yiri wa awfu addoommihii eebbow oofiya bicahdillah eebbaweyne ballankiisii oofiya idaa caahadtum haddaad ballan gasha ilan adaa lilaahi calaya sawmu halaathati ayaam aw idcaamu asharati masaakiin adigaa yidhi kolka inaad oofiso wey kolka ah, wa xukmu haadaa nawci min annadri kamida a wujuubu lwafa oofin bihi isagii la oofiyo biqowlihi tacaala waw jaliila wa awfuu buuxiya bicahdiillah eebbaweyne ballanki idaa caahadtum haddaad ballantaan waa qawli eebbaweyne hadalkii subxaana hadlaa badana eebbe walyuufu addoomiyaha oofiyana nuduurahum ballayaalkay galeen uma liyahuu tafaqahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyti lcatiiqu walyuufuu ha oofiyano nuduurahum ballamaday eebba la galeen kii koobaad waa ka midka labaad laba annadru ballan eebboon la galan wey almutlaq aan wax lagu celin laakiin hayrulmucayan lama cayinin ka qowlilmuslimi waa inuu qofka muslima yira lilaahi eebba weyna lahaa oo calaya korkayga nadrun ala nadar biiminayahay soo ma sheegin salaad ma sheegin sadaqa ma sheegin xaj ma sheegin cumre ma sheegin masjid dhid ma sheegin ilaahay nadar biiminayuu tagay waa mid hayru mucayana ka qowli lmuslimi qofka muslima yihitaankiisii wey lilaahi eebbaweyne wuxuu leeyahay calaya korkayga nadrun ayuu ku leeyahay walam yadkur mase sheegin annadra wuxuu yahay xagee kaa lala aadayo meesha lala aadayaana wa xukmuhu nadarka xukunkiisii waxaa weeye anahu nadarkan anahu muslimkii sidaa yiri yajibu calayhi korkiisii waxaa ku waajiba filwafaayi ofin wixii nadarkan uu galay laga baxo dembigiisii kafaaratulyamiin oo nin dhaartay oo kale kafaaratulyamiin ayuu bixinayaa waa darsigiisaa ka kafaaratulyamiin ayuu bixinayaa fakafaaratuhu itcaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxdiiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaam daalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum kasal samaynay waxukmuhu anahu yajibu caleyhi muslimkii korkiisii waxaa ku waajiba fi lwafaa'i bihi wa fi nadarkan laga lugbaxo kafaaratu yamiin baa ku waajiba liqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi kafaaratu nadri nadarka kafaaradiisii idaa lam yusami hadduusan addoonka magacaabin osan soomi iyo salaad iyo ceegin waa kafaaratu yamiin naar kafaaradeedu waqiil ra'yi labaad baa jira yujziuhu fiihi waxaa gudaya aqalumaa shay ka ugu yaraan badan yusanaa nadran nadar lagu magacaabo wey mithaalkuna ka salaati ragcatayn laba ragcaad la tukashadana aw siyaami yowmin maalin la soomo saddex laba nadar baynu ka baxnay ka saddexaad annadru waa nadar almuqayadu la xiray bificli lkhaaliq eebba weyne wuxuu samaynayaa lagu xiro haddaad eebbow saas i yeesho alla saasaan yeelayaa kan waa kii makruuha annadru lmuqayadu nadarkii la xiray bificli lkhaaliqi eeba weyna wuxuu samaynaya lagu xiray caza eeba ka adkaa adoomadiisa inankood wajalla eeba u inalkii ka weynaayo maa alkhaariju waa nadarka baxa kolkuu afka qofka nadraya ka baxayo makhraja shardi shardi si u baxoo kale waa ka qowli lmuslimi qofka muslima inuu yidhaahdoo kale inshafa allaahu haddii eeba weyne ii shaafiyo mariiday qofka iga xanuunsanaya aw rada khaa'idii kii iga maqna haddii eebba ii soo celiyo atcamtu kadaa miskiinan intaasoo qofoo miskiin aan cunto siina aw sumtu kadaa yowman intaasoo maalin aan sooma midkan seer wa xukmuhu midkaan lagu xiray eeba ficilkii xukunkiisii waxaa wey maca annahu isagoo lala qaba inuu makruuhu yahay middiin ahaan lagu lahay haddana yajibu lwafaa oo fiimaa waajiba bihi isagii la oofiyo ee fa ilaamaa goorta u qada allaahu weyna gudo xaajatahu qofkii nadar ka galay dantiisii murjada waxaa waajiba calayhi korkiisa ficlu maa shay samayntiisii samahu uu magacaabo min alcibaada cibaado ka mida biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man qofka nadara ballan galay an yutic allaha inuu weyne adeeco falyutichu hay adeeco wain lam yaqdi illaahu haddaanu eebbe gudin xaajatan dantiisiina falaa wafaaha wafid caleyhi korkiisii maaha kii saddexaadna waa kaas makruuha aw ka afraad dhegeyso afar annadru nadar almuqayadu la xiray bificli lmakhluuqi un ficilkiisaa lagu xiray wahuwa kaasna nadru lajaad waa muranka nadarkiisii iyo dooda ka qawlihi qawlinaadiri kii nadray hadalkiisii wey uu yahda asuumu shahran midhaan soomaya in wakada albaabka sodan ka baxo mid baan soo maari marka albaabka bixintiisa ayuu nadarkii ku xiray nadrujaaj baa la yihaha aw waqaca kadaa wa waxaas hadduu dhaco bil baan soomaya aw amase ukhriju waa dhiibaya min maalin xoolahaygii waxaan ka dhiibaya kada boqol riyaal in kada haddaan waxaa sameeyo boqol riyaal baan bixinay xukmuhu ka xukunkiisii waxa wey anahu midka nadray yukhayar waa la doorramaadinayaa laba midmaa bayna alwafaa'i oofintihi nadarkii la oofiyo oo sidii yidhi u yeelo iyo wa kafaaratu yamiin inuu dhaar kafaarada bixiyo labada ayaa la doorramaadinayaa idaa huwa haddii isaga waxaanase dambaabo fimaa kii uu ku dambaabo hallaqa nadra uu nadarka ku xiray aleyhi korkiisa liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye baa u daliila u yihi nabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam laa nadra ballan ee ballala galaa ma jira fii kadabin dhaargudeed iyadoo la araysan yahoo la muransan yahay yaa nadar la geli wa kafaaratu kaas kafaaradiisii kafaaratu yamiinin dhaar kafaaradadii in nadru najaay muranka nadarkiisu haaliban sida badan laa yaquulu mada ahado ilaa maca qadaadin iyadoo la murmay hadalkii kululaaday la ismaan dhaafay ayuuba yimaada wa yuraadu bihi nadarkaa nadar lajaajkaa waxaana loola danyeeshaa man almuqadabi ka lala hadlaya laga reebaya min ficli shayin wax inuu sameeyo aw tarkihi wax inuu sameeyo la rabo inuu daayo kaasna waa ka ka shanaad nadarulmacsiya waqti dembi iyo gafla lagu galay huwa huwa nadrulmacsiya an yandura waa inuu qofkii nadraayay ku nadro ficla muxaramin mid la xarimay faridiisa aw tarka waajibin mid waajiba ka tegidiisa ka an yandura inuu nadro wey darba muminin qof mumina garaacigi oo uu yihaa falilaahi calaya an adriba fulaan haddaanan hebel garaacin ow amase tarka salaatin maalan casirkan maanta inaana tukan baa eedda igu leeyahay wa xukmuhu nadarka sidaas xukunkiisu waxaa weeye anahu xukunkii yaxrumu lwafaau ofinba xaaraama bihi nadarkaan la oodiyo daliilkii waaka liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi man nadara qofka ku ballangala an yutica allaha inuu eebba taladii yeelayo falyutichu awal bayba ku waajibtay ee eh, ha adeeco waman nadara qof kasta dhaarta an yacsiyahu inuu eebba caasinayo falaa yacsih nadarna waxaa sameeye muusan casinin hayra laakiin ana bacda ahlilcilmi aqoonyahanada qaarkood ra-w waxay arkayaan ana calaa saaxibihi midkaan macsiyada ku dhaartay korkii inay tahay kafaaratayani dhaar kafaarade daliilkiina waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa nadra nadar majrafii macsiyo macsiyo gudaheed lagu nadro wa kafaaratu kafaaradiisa garaaciisana kafaaratu yamiinu kaana waa kii shanaad lixdarkii lixaad adag qof baaba iska taraaraxay waxuusan shaqa kula ahayn buu ku dhaartay wuxuu yihi wallaahi addoonkaas inaan xoreynaya addoonka isaga male nin kalaad ama wallaahi hebel xoolihiisaa sadaqaysanaya nadruma kii ku dhaarashadiisa usan laa yamliku muslimu qofka muslim baa hanan aw maakii usan laa yutiiqu awoodin sida uu samayntiisa kaanyandura waa inuu nadro ridqa cabdin ridqa cabdi fulaanin hebel addoonkiisa inuu xorayna aw itasaduq inuu sadaqaysanayo biqindaarin qol weyn mina dahabi ka mida dahab cidaa ka batay uusan helina karin masalan iyo wixii lamida wa xukmuhu nadarka xukunkiisii waxa wey annafiyi xukumka qofka wuxuusan hanaan karin hadan karin heli karin uu ku nadray kafaaratan ganax wey lixadiidi waxa laa nadra ma jiro fiimaa laa yamliku adoon adoonkaananin todoba nadarka ugu dambeeya waxu inuu qofkii wax iska xarimo uu yiraa ballamada waxaa iwaa inaana diyacdin inaana berisanin saba nadru taxriimi kii xariimidii lagu nadrow axal allahu tacaala ee badbaneeyey ka ayandura inuu qofkii muslimaha nadrago taxriima daacamin cuntada inuu iska xarimo aw sharaabil cabitaan mubaaxayni werisidiya waa banaanayeen wa xukmuhu nadarka xukunkiisi waxawey annahu arrinka in laa yaxrumu inuusan xaraam ahayn shay-an shay mimaa kii kamida axala allaahu ee badbaneeyey siwa zawja taasa tira naagteedii way iga xaraamsan tahay aad ku nadartay taas kafaartani amaa wixii kale guntami maayo nadarkan wax ilaahay xalilay lagu xarimay xukunkiisu waxa wey anahu nadarka inuusan laa yuxarimu xarimi karin shayan waxba nimankii kamida axala ah, lahu ee badaneeyey siwa zawja naagta la gaba maahe ee faman qofka nadara ku balan gala taxriimaha inuu naagtu gaba iska xarimo wajaba calayhi korkiisa waxaa ku waajiba kafaaratu dihaar kafaaradii culayska badnayd waaladiina yadaharuuna min nisaa'ihim uma yacuduuna limaa daaluu fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa faman lam yajid fasiyaamu shahriini mutataabicayn min qabli an yatamaasa faman lam yastadic faidcamu sitiina miskiinan korkeynka kafaaraha tan ugu culus wey ramadaan loo tagaa naagiya kafaaratudihaa ibaa laga rabaa wa xukmuhu annahu nadarkaas laa yuxarimu shayna maaxaladaasi wa zawja kafaman nadara qofka ku ballan gala taxriimaha inuu naagtu gaba iska xarimo fajala calayhi korkiisa waxaa ku waajiba kafaaratu dihaar dihaarka faradii wamaa cada zawja naag wixii ka soo haray fa fiihi gudihiisii waa kafaaratu yamiini dhaarka farari jambiha laba baraarujin maa kuwana nin baa talaaraxayo qalbigii oo khafiifay kolkaasuu yihi falilaahi calaya an atasadaqa jamiica maali wuxuu eebba igu leeya hanti intaan leey salkiinan ka mar waxaa laleeyahay diinka sulus bay ku ogoltahay saddex meel meel baad sadaqaysanaysaa labada kale ilmahaas u dhaafaysa intaasaa kugu fi qofka ballan eebba ku gala kulla maalihi hantidiisa dhammaanteed ayuu ku ballan galay uhu waxaa ku gudaya thulusu saddex meel meel minhu maalkii ka mida in kaana nadru haddii nadarku mutlaqan yahay ee wa in kaana nadru hadduu yahay nadra lajaazin kolkii horeba wixii keenay muran iyo akaegsan hadduu ah yakfiihi fiihi nadarkaaba gagaafinaya kafaara fi yamiini badan bidx macsudi masaakiin aw kiswatu aw taxriirka qaba tambiiha koobaad waa tambiiha labaad qof baa nadray geeriyooday isagoon oofinin qofkii dhaxalkiisa lahaa ee u xigtaa ayaa booskiisii gumaaya oo wixii fulina tanbiiha labaad ma nazala balan eeba ku gala daacatan wax wanaaga aw amaata dhintoo geeriyooda qaana weliyuhu weligiibaa istaagaya bihaa daacadi niyaadatan isagoo uu naayibka yahay anhu midkii nadray limabaana midaliila saxa asaxay ana imra'atan wafaweena ayaa qaala tiri libni cumar cabdullaahi ibni cumar bay u tiri ana ummaha iyada hooyadeed nadarat isalaa tukashay ku nadartay fii masjidi quba hooyadeed baa tiri falilaahi calaya an usalliya fi masjidi quba iyadoo quba tegin ku tukan suma kadib ayay maatay dhimatay fa amaraha cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu faray an tusalliya inay gabar ka tukato caanaha habarkii nabartee dhimatay xaggeedii ay ka tukato fii masjidi quba quba masjidkeeda ay ku tukato ayuu faray alfaslu taasico qismu lmucaamalaat fasalkiisii sideedaad ayaynu ka faraxalanay xalanay waxaanu bilownay fasalkii sagaalaade qismulmucaamalaad ka mid a ah, alfaslu taasico fasalka sagaalaad afar shay buu ku saabsan yahay fi dakaati waasaydi waatacaami washaraab gawricii iyo ugaarashadii iyo cuntadii iyo sharaabki afartaasuu fasalka sagaalaad uu fasal yahay oo looga hadlayo alfaslu taasicu fasalka sagaalaad fi dakaanti fii xukmi dakaanti gowraca gudihiisii buu ufasal yahay wasaydi ugaarashadii buu ufasal yahay waacami cuntadii buu ufasal yahay washaraabi cabitii buu ufasal yahay wa fiihi fasalka sagaalaad gudihii waxaa ku sugan talaata mawaadi saddex maado almaada tulula mida horena fii dakaati mawdicii ay ku saabsan tahay kow tacriifuhaa dakaa gowraca tilmaantiisii waxawey adakaati zakaa waxaa la yihaa dabxumaa kii gowbirayntiisii yadbaxu la gowraco min alxayawaan nafla ka mida almubaax ilacli in la cuno la baneeyey hilibkiisi iyo wanaxrima kii dhundhabidiisii yunxaru la dhundhabo oo minhu xayawaan ka kamida sidii gaalow kolka wanaxrna waa soo arortay fadabaxuuhuna waa soo arortay in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqar idan xoolaha labadaba waa noqdaan shimbirta iyo ariga iyo looda iyo waa la gowraca geelna waa la dhuundhaba sunnada waa sida ee haddii looda la dhuundhabo geelna la gowraco iyagana waa suuragal halka taxriifkii ama tilmaamkii waa ka taariifa taariifadaka gawraco tilmaamtiisii waxow habakaas waxaa la yiha dabxuma kii gawracidiisii yudbaxu la gowraco meel xayawaani kamida xayawaankii allugaxilakli uldiisii la baneeyey wanaxrima kii dhundhabidiisi min xari la dhundhabo oo min xayawaanka kamida la waa lagu kala sheegay maxaa la dhuunaba maxaase la bireeyo bayaanuma kii cadaysiisii yudbaxu la bireeyo iyo wamaakii yunxaru datumatiyada dhuundhaba alkhanamu ari waxaa la yihaah min danin ida hadduu yahay wamacdin kii hadduu yahay wakada waxa ay lamida saairu awaaitayi shimbirinta nooc ay ku timaado inta jaajin hadda intaa shimbir magaalaadka digaag iyo wahayrihim nooc kale yudbax waa la bireeya walaa tanxar mana dhuundhabo qaala allahu tacaala eebbaaba yiri arribaana laga hadlaayey wafadaynaahu ismaaciil waxaan ku furanay wafadaynaahu bidibxin caaweynin ayaa qur-aanka ku soo aroortay kolka ay kabsuun walbaqaru neefka loa yudbax waa la bereegaasalamadhundhabo liqowlihi tacaala law daliilo bani israa'iil goorta ay isku masaqoodeen in allaha eeba weyne yaamurukum wuxuu idin faraya an tasbaxu inaad gowracdaan baqaratan min abwaab wayajuusu waxa banaan naxruha inaas waa la u dhabana banaan kasabata naxwuha oo dhabideedu waaba sugnaatay caninabi ibana axadi sala allahu alayhi wasalama sababkuna yana lahaa tooba waxay leedahay mawdican laba boos utankiya jira dawricideeda mawdicanadin maryida marmarinteeda ku wanaagsan iyo wamadaca naxrin meel la dhundhabo ayay labaduba leedahay yamal idin geel ba inaha ina idi innaxar waa madhundhaba falaa tusbax kama gawraco faqad naxara nabi nabigaaba dhundhabay sala allahu calayhi wasalama alijilage qaa'imatan waybayina taagan ayuu dhundhabay macbuudatan yadi adinkeedii la geli karay adinka nabiga ku taagaysa dadilacana waa la geli karaya dadka idigoo ku taagan dhanka ha u lacday ayaa la biraynaya an taagin dahay dadwagana laa adini si la fariisiyana naqadiisa islaamkuna goro asaguna kolkaa sunadu waa sida nabigu yeelay waqad naxra nabiy nabiga waa u dhogay sala allahu alayhi wasalama uugula jeed kaa imaatan iyada taagana macbulan waxaa la yidhahdaa xariifujab wanaxr wandhabisi iyo sawri daanki ilmaanteedii waxaa wey ajaabki huwa daqri xilqoon booda weyn alnaabka marko ahudi alayra midkaan soo koreeyana kaasaa la goyna walmari midka ku hoos jira ee cuntadii baasiyo biyaha mara iyo canuubka kaasna waa la goynaa walwadagey labada tegi ama labada margi ee labada gaal uga gowlaan saddexdaas in la gooyaa gawalala midka weyn waa in laba shee laga dhig booda weyn ungulac midka raajika qaada ka hoosan yakunanana yarni midka labada kalku ee gaarada ka xojisana labada marjina in la gooyo kaaifugafi hawrii iyo walacdi illaridi imaantoodii waxa wey azabcu huwa dabcu lxulquub ulguridii gooyo wanaaya raac baa loo yaqaan iyo buubda walmeri madow ee damarkaa waa la goynaya walwadajin labada margi ee ku saabsan gaaridaaga waa la goynaya waybaxu indhabid waxaa layidha uwaqaani ibili meela furgidiisi fii nabatiha meeshaa dhuntaa laga furgo wanabatina waa mawdicu galaada koorta meesha loogu irow ama luqunta ka bilaabanayso min alculuuqi luqunta kamida ahwa kaasa mawdicu waa meel ay tasiru gaarto min albaaskaasi aalati gadi mawdicida aaladeedii waa mindidii aqriya inaan qalbi gaaraysa oo fayamuslaya nafsi waa dhimanaya bisura dabdabdabiteed qalbiga sibadhiwana sida wax loo diraya ama loo laba cunaba qalbiga sibadhi gawricida xabkeeda iyo walaxi dhundhabida ama dadka gawricida waa huwa waxa wey an tudraxa ila lagda asaasu neefka ariga calaa jambiga in eegaan soo lagda calaysa bidca mustaqbilata alqibla iyadoo qiblada wejigeeda uu ku agan yahay bacda idaadi haalati zaci wawicida haaladeedu waa mingidi haddii la diyaargarayo la darbay ka gadaa alxaaja ee la samay af badanaba kolka leefki waa ku yegdayi mindi af badanoo xiiraysana waa warataa umanka gadaa yaquulu waa inuu yira ka wax baraynaayo eba weyne magicii baan ku daraynayaa wallahi eba weyne ayaa akbar wax la arkaba ka weyn intaa markuu yihaah fayujahsi wax gawracay waa dadejinaya ala dabiicati ala lmadbuucati neefkii la gawracay ayuu si dadega korkeed nafta uga qaadaya oo fayaaqfa fagoynaya kii wax gawracaya bifawrin dadda gudaheed waxidimida noqnoqod lama rabo xuquumaha mudul cabsibuu goynaya wamariaha inta marihii ayuu goynaya wawadadaya labadii margi ayuu si degdega uu mindida awalku hore waasayay buu mar kaliyata ku jiraya waama naxru dulabida fahuwa naxri waxaa la yihaa ayacqiraal baciir iyo degela min jilsa biyadihi adilkiisa ayuu xiraya alisra bidice qaa'iman iyada taaga uma kagadaa ayuu yafcaluhu naafkii waxaa duraya naaxiruhu kii dhundhalaayay la badiyey lugunta ayuu ka dhuunabayaa qaa'ilan u afdaka yiri bismiillah eeba magicii baan ku nuunabay wallaahu eeba akbar wax walba ka weyn ka gadaan wayuwaasib oo xiriirinaya harakata sacni furida dhaqdhaqaaqeedii ayuu israacinayaa xataa tashhad ilaa ay ka baxdo ruuxu nafsi la dhuundabay naftiisii ay ka baxdo daliilkii waa kan biqowli ibni cumara cabdullaahi ibni cumar hadalkiisii baa u daliila radiya allaahu eba weynan alle anooma hanuuma cabdullaahi cumar xaggood waqad mara isaba maray birajulin nin anaaqa fariisiye naaqatahu hasiisi lisabxi inuu gawraco u fariisiyey ayuu iscasa jooji kaasafadhaa ku gawraca qiyaaman iyadoo taagan muqayadatan eh, rajulin xeey saasaan kuu sheegaayana sunatu muxamed waa kaa jidki muxamed sala allahu calayhi wasalam shan kuraddu sixatu zakaati gawricii shardiyaal buu leeyahy laga raba gawraca shan kuraddu sixatu zakaati gawraca afcidiisii shardiyaalkeedii yuftaradu waxaa la shardiya bisixati zarci gawraca sicidiisii maa yeli arrimaha soo socda kow an takuuna waa inay ahaato aalatu zarci birta wax lagu gowracayo xadasan mid af badan oo xirayso tan sii daadisa sirkawiligi baa u daliila sala allahu calayhi wasalama eba weynay rasuulka korkiina xaris iyo nabadgelyaha ku badiya maa anharadana anharadana ay ugu tahay golaala sawe sa yaa qaba maa anharada maad qabtay hahe hahe maa anharadana dig waxaa daadiya oo wadukira la sheegay ismullah eeba weyne mayici calayhi korkiisa lagu sheegay maa an haradana igu cadaadina awadukira la sheegay calayhi korkii ismullah eeba weyne magaci fakul un laysa alcalma nafi kuma jirto wadafra idina kuma jirta w oo cidiyala ila cunaa maa shardiga kabaad waa halala wax lagu gowracayo hala iriis weyn waxaan aflahay lama rabo shardiga labaad atasmiya eedha magacaabidud qofka wax gowracayo bismillah inuu atasmiyatu eedha magacaabid ya an yaquula waa inuu wax gowracayaa yiraa bismi illah magaca eeba ushashadii aan ku gowracay waallahu eeba akbar wax walba ka weyn mase bismillah allah ugu waysan ku darino bismillaahi faqad oo keliyata waa inuu yidhaahdo daliilka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sheega uu nihi eeba weyne hadalkiisi baa u daliila tacaalaa korahaye wuu yihi walaa taakulu ha cunina mimaa xoolo an lam yudkar la sheegin ismullah eeba weyne magicii aleyhi korkiisa aan lagu sheegin ha cunina waqowlihi hadalkii nabiga sala allahu alay sala ha badiye caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiye wuu yihi maa anhara dama dhiig waxa daadiya aw wadukira ismullah eeba weyne magicii la cusay caleyhi korkiisa fakuluu cuna shardiga saddexaad tadcu lxulqu hungurigii waa in la gaya tacta aljawza jawsadan weyn ku hoos jiray maca dabci lmari hunguri markiina waa la goynaya walwadaji labadii margi fii fawrin waaxidin degdeg keliyeed ayaa bacdi iyo la goynayaa wixii oo dhan afar waxaa wey ahliyatulmudaki kan wax gowracaya inuu u galmo wax gowricida maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa yaa an yakuuna ka wax gawracaya waa inuu yahay musliman qofeeba u hogaansan oo muslima caaqilan qof wax garanaya baaligan qof qaangaara aw amase hadduu yaryahay sabiyan ilmo mumayizan wax kala garanayo toddoba jirka weyn walaa ba'sa waxaan dhibi ku jirin an yakuuna inuu ka wax gowracayaa noqdo imraatan aw kitaabiyan ahlu kitaab inuu noqdo daliilkuna waa liqowligii eebbaweyne hadalkii tacalaa korahaye u eebba yidhi watacaamu aladiina kuwii cuntadooda uutul kitaaba la siiyey xillun xalaal bay lakum idin yihiin wafusira tacaamuhum cuntoodiina waxaa lagu fasiray bidabaa'ixihim xoolahii igu gowraco shan mararka qaarkood waa neefkii la gowracayo lama kasan waayo neefka ugu dhaco laga soo bixin karin waayo noloshiisii laga sabro luquntii hoos u marto dhuntii la waayo see la yeelay habiil waaxidi taaniya geedka hadduu banjoogoobo laba dhacdood wax ka daga faniino kolkaana maare loo waayo see la yeelay midkaas maare loo waayo xabad iyo leeb iyo waran wixii lala gaado maa laga daba tuuray waa la halakaynay nafar dilaa lagu dhufaday bismillaahina waa la oranay haddii la gaalo waa la gowracay haddii la gaari waayeen waa la cunayaa kana waa sidoo kale midka nafgambiga eelka ugu dhacay doontiisii lama gansan waa hal bawla warma laga geynayo bismillaahina waa la oranaya goortuu dhintana waa la cunaa kolka arrin lagama maarmaana in shan inta cadara haddii cudurtoomo dabxu aw naxrulxayawaan xayawaankii berayntiisa ama dhowndhabidiisa sidee la cudurtoontay inta aadaga hadduu cudurtoomo dabxu awlac xayawaan xayawaankii dhan dhabidiisa aw gawricidiisa litaradiihi antaroorsigiisa wa fii bi'rin ehel ku antaroorsaday aw amase lishuruudihi cayaydiisii uu gacmaha ka fakaday jaaza waxaa banaan tadkiyatuhu in la gowraco biisaabatihi nabar ku dhufashadiisa fii ayi jus-in gobol gudihii looga dhufto laga nabadhabo min ajaaci ka mida madaxa bacdii lagaga dhufto nabadu laakiin dhimaabaa lagu nabad dhabaaya yanhari damahu dhiiggiisii daadiya leeb iyo waran iyo xaba waxbaa lagu ganaya daliilku waa ka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila waqad sala allahu calayhi wasalama eebawey nabiga korkiisa naxariisiyo nabadgelya ku badiya waqad nadda isagoo uu faninay baciru ritig waa faninay ay sharada hadaray walam yakun maahay macalqow rag oo ritiga ka fakaday khaylun farda lagu soo celiya jiraan haddii ratigii la garab arday la elin waayey inuu fakaday la ogaaday faramaahu waxaa ganay rajulu nin bisaamin leeb mid baa leeb la tiigsaday leebkii baa meel xuga dhacay faxabasahu leebkaa qabtay waa loo tegay nabiga wuxuu yihi ina lihaadihi lbaain xoolahanoo kuwan waxay leeyihiin hawaabidda kuwa durjoog neef waxsha idoon amala oo durgala oo fidhada oo dadka caraaya iyo ku jira kaasoo kale soo maaha camal hala yeelow leeb iyo waran iyo wixii lala gaaro halagu tumaatiyo kadibna hala cunow ina lixadihi ilbaxayni xoolahan oo kuwaana waxay leeyihiin awaabidda duurjoogayaal ka awaabidilwaxsh cidoodka duurjoogihiisii lamida ee famaa facala wixii sameeyo minhaa dhaha intii ka mida hadaa sidaanoo kale akaa sameeyo fafcalu bi waxaa ku samaysa haakada leebkan oo kale waqaasa ka gaba ahlulcilmi aqoonyahanadii waa qiyaaseene can warkii nabiga kulamaa fii kulligii ay tacadara cudur doontay sakaatuhu gowricidiisa min xalqihi doontiisii aw labatihi booc laga gowraco ugurya laga gowraco aw labatihi doontiisii kagada dhowr tambiih ilaa lix tambiih aw gowricii raacsan ayuu sheikhu nagu bara tambiihaatun baraarujino kow baraarujinta kabad waxaa wey sakaatu ljaniini urjiif gawriciisa zakaatu ummihi oo neef baa caloosha ku jiray markaa neefkii rinaa kii weynaabaa la gawracay caloosha ka ku jira habartuu la gawracayo urjiis habartiis ku gawracan baa la yihaa zakaatuljaniin caloosha kii ku jiray gawriciisii zakaatu ummihi habartii gawraceediiba u gawraca isaga naftiisa marka waxaa la rabaa wax nool oo hilbaysay oo ilmo noqday oo dhabar yeshay hadda waxaan qiimi lahayn qof dadla haloosha ka dhex yaal raba uu yahay halmadanagas wayaxsunu waxaa wanaagsan akiluhu warjifkii cunidiisii idaa tama hadday buuxsantay khalquhu umidiisa oo wanabatad wanabata uu dhashay shacru dhowrtiisi maxaa jira faqad su-ila la weydiiyey an daalika arrinkaas xaggiisa rasuulullah eebaweyne rasuulkiisii baa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalama qaal wuxuu nabiga yihi kuluhu warjiifka cuna in shitum haddaad rabtaan alla cuniba karo faina dakaatahu gawriciisu dakaatu ummihi hooyadii gawriceeda wey tambiiha koobaad waa warjiifka tambiiha labaad lakin baynu ku darnay shuruudii gawraca qofka muslimka ah isinka haddii ilooba soo yeelayna ma jiidaynaa wixi maaya tarku tasmiya magac ka tegid laakiin misyalan kamsi lama rabe halmaan looga tago laa waxba dhibi maayo fi bakaati gawricii wax ka dhibi maayo licadami muaakhadati ummatii muxamed muxamed ummadiisaba looma qabto sala allahu calayhi wasalama binisyan halmaan looma qabto bixadiidi baa u daliila rufiica la koriya can ummati ummadayda xaggeedii laga koriya alkhata gefkiiyo walnisyaan halmaankiiyo wamaki ustukihu lagu dirqiyo aleyhi korkiisa iyo weli qowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi dabiicatu lmuslimi qofka muslima wuxuu gowraco xalaalun wey dakara smallah magaceeba hadduu sheego aw lam yadkur muusan sheegin inahu muslimka in dakara hadduu sheego lam yadkur ma sheegin ilaa ismallah eeba weyne magicii waxaan ahayn ma sheegin tambiha saddexaad gawricii inta lagu xeldheeraado oo naafkii midaaf baa la watay siduu dhuunta uga bilaabay minjiduu laf iyo lideeshu mariyey madaxii wax ka dhigay naadkiano marabataas ilaa hada alxad dhiirramaantaas iyo naxariis lama rabo sada almubaalaqatu ceeldheeraan si dabxi gawricii lagu ceeldheeraado xataa qadaca ilaa uu kaw ka siiyey kii wax gawracayay raasa dabiixa ah. naadkii la gawracay madaxiisii u goyo xagga dhigay isaa'atun xuma la sameeyey laakiin watuukalu dabiixa ah dabiicadii waa la cunaya maca macalisaa isaadaasna waa la cunaya bilaa kalaha kalahala-aan baa la cunayaa mana uu soco yeelay haddana hilbihii inagama xaraamoobi afar kandii afreed waxa sidaynu tilmaanay hadduu khilaafa kila gawracayay oo si neefgeelah gawraco ama lo dhuun dhabo iyadana karaaha wey laakiin hilbihii nagama nagama xaramayso hilbihii weli waa nocnaan waa cunayna tanbiiha afradi low khaalafa hadduu daba maro almudaki kii wax gowracayay wafanaxara uu dhulabo maa yudbax arigii la biraynayey aw dabaaxa hadduu birayo maa yunxar geeri la dhuunabayey ukiilad waa la cunaya neefkii kol walbaba macal karaha karaha macli shan neefka la halakeeyey ee naftaas lagu soo gaaray inuu jisanaa oo cudur halis hayay dubaag inuu cunay oo lala dhacay si ay noqotaba neefkii waxaa naftiisii soo dhoweeyey sabab kale gadaalna waa laga gowrahay bal kaa dhegeysa almariida neefka jiran walmunkhaniqa neefka la ajiyey walmawquuda ka la gaar rumeeyey walmutaradiya ka godka ku dhacday waalnatiixa midday mid kala xardilay waakiila tusabu waraaba midu dilay deeqa neef waa siduu qur-aanku u sheegay almariidatu neefka xanuunsanaya jiran iyo walmunkhaniqa neefka eegsamay ee neefta ku noqotay walmawquudatu ta la gaariyeeye la ganac gooyey walmutarabiyatu ta godka ku dhacday iyo wanadiicatu tay mid kala xardiday maraakiila tasaabu ugaaga mid oday idaa udrikad haddii lagu haleelo fiihaa gudaheeda alxayaatu nolol mustaqira nafsan haddii lagu gaaro bixaysu si tasaabu ruuxuha ah, ay nafteedii baxday bificli gadci gawrac samayntiisii laa bitaasiiri ilmarad cudurka samayntiisii maya oo waduukriyad la gowracay jaaza akluha cunideedii la banaan xililkii loo qawliisii eebbaweyne hadalkiiba u daliila tacaalaa koracaye wuu eebbayihi subxaana ilaa naafii maaxe aad zakaytum biraydeen aad haraagtun aad ku haleeseen fiiha gudaheeda aruuxa naf oo waadxaqtumuuhu idinka aad naftii tabiseeno biwaasidati tadkiya gowrac waasidadii aad ku disheen oy naftii sidaa ku baxdin laakiin halkii maral kiyaas kale ay neef ku direen laf macnaa ela kusoo gaarin xayaata mustaqira ilaa lagu garanaya waxaa lagu garanayaa tataxaraku bilikhtiyaar iyo dhagihii iyo jirka bay naxinaysa aw tabsuru bilikhtiyaar neefkii waa kusoo dhexeeyaa oo ishiisii bari waa shaqaynaysaa waa neefneefsanaya bal in dhawaad bayaan laga yaabaa marka xayaata mustaqiraha ku jirta laakiin ishi haddayan shaqaynayn neefku mana ayaan ka baxay dhaqaaqana uusan jirin neefka waa kaa hormaray allah ka ka taasaa markaa lagu garanay ilaa maadakaytu waxaad gowracdeen ayaad aragtiin waxaad haleesheen fiiha gudaheeda ay waxaad naf aw aasartumuuhu aad ruuxdii tabiseen biwaasitati tadkiya gowrac waasitadii haddii qofka ana jahli ama tabarxumo intuu ku noqnoqdo gowraca kolkuu cadgooyo yimi mid kala soo qac mid kala soo qac u naafnaafsamo ilaa waxaynu tilmaanay in mar keliyeeta la gooyo hunguri adkii iyo hunguri madowgii iyo labadii kajiba la gooyo yaa sheegnay hadduu qofkii neefka siciyo waa sida hadduu ku daahiyo waa la iska hadduu koro gacdo haddaabicu kii wax gowracayay yaddahu gacantiisa uu ka gaaday neefku gowracayay qabla inhaa i dabxi gawricii isagoo dhamaystirin oo gacanta ka qaaday uma ka gada ayuu acaadaha gacantii soo celiyey goorma bacda fadratin ba uila wuu iska tegey goor danbuu yimid qaala ahlulcilmi aqoon-yahanadu waxay yidhahdeen laa tukalu dabiicatuhu la cuni maayo neefkaasi ilaa idaa kaana inuu la yahay maahe qadaataama mid dhamaystiray zakaataha gawricitaankeeda fi lmarati luula gacantaa hadduu ku dhamaystiray oos iskaga soo noqday haddana kusoo noqodkaa dhib maayo laakiin hadduu markooxena kisgowracay mar dambana neefkiioo kaa yaal yaalyaala ma ogola waa in wax loo gowraco idan silcidaa neefka la silciyey si aan loogu noqonin bibiha laga gala olimaysale idaa rafaa hadduu kor yeelo hadaabicu si wax gowracayay maa gacanta ka qaaday neefku gowracayay qabla inhaai dabci gawricii isagoon dhamaystirin oo intii hore aan wada goynin ma markuu hunguriga cadgooyey miiska tagay suma acaadaha ma usoo noqday gowricitaan wuxuuse soo noqday bacda fataatin tawiila midda aada u dheer ka gadaalma soo noqday qaala ahlulcilmi cilmiga dadka yaqaan waxay yidhahdeen laa tuukalu la cuni maayo dabiicatuhu ninkaan neefku gowracay ilaa idaa kaana inuu wayahay maaha qadaatama mid dhammaystiray sakaataha neefka gowricitaankiisii filmarati mar gudaheeduu ku dhammaystiray maradii aluulaa ee horeysay saasba inuu yahay maaha la cuni maayo wallaahu aclam